الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ugu horeyn ilaahay baa mahad oo dhan iska leh subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa kulankeenna inuu kulan khayr ka dhigo adduun iyo aakhiro innaga iyo ummadeennaba ina anfaca laba bishaaro oo darsiga ka horeeya imaamu muslim radia allaahu canhu ayaa wuxuu ka wariyey cabdilaahi bn cabr bn alcaas radia allaahu canhuma inuu nebigu akhriyey qowlahu tacaala fi ibraahim rabbi inahuna adlalna kahiira min annaasi faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim iyo qowlka ilaahay oo uu nebi ciise kaga hadlay in tucadibhum fainahum cibaaduk wain tagfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim markaa kadib ayuu nebigu calayhi الsalaatu wassalaam gacmaha kor u taagay markaasuu wuxuu yidhi allaahumma ummatii ummatii ilaahow ummaddayda ummaddayda wuuna ooyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaalaa malaku jibriil wuxuu ku yidhi jibriilow muxamed u tag oo weydii maxaa kaa oohinaya iyadoo ilaahay uu uga ogaal badan yahay markuu soo weydiiyey oo nebigu uu jawaabtii siiyey ummaddiisa inuu u baqayo iyo inuu la raadinayo badbaado rabbi u badbaadiyo ayuu marka fariintan haddana ugu soo dhiibay oo wuxuu ku yidhi jibriilow u tag muxamed oo waxaad u sheegtaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uk ummaddaada waa kugu raalligelinaynaa oo wax aad raalli ku noqotid oo aad ku faraxdid ayaan u samaynayaa walaa nasuu'uk murug iyo wax kaa nixiyana u geysan mayno imaamu muslim baa cabdullahi bn camr bn cas ka wariyey xadiidkan bishaaro weyn ayuu inoo yahay sida nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inoo ku fakarayey khayr inoo la doonayey rabbi inoo ku baryayey subxaanahu wa tacaala bishaarada kalena waa mid innaga dhankeenna ah isla imaamu muslim ayaa abu hurayre ka wariyey radia allaahu canhu inuu nebigu yidhi min ashaddi ummatii lii xubbaa naasun yakuunuuna bacdii yawaddu axaduhum low ra'aanii biahlihi wa maalih dadkayga waxaa ka mida kuwa iigu jacaylka badan dad aniga gadaashay iman doona yacni geeridayda kadib oo aan dunida igu arkayn oo uu jeclaysanayo qof iyaga ka midihi inuu i arko oo maalkiisa iyo naftiisa uu ku beddesho inuu i arko keli ah jacaylka ay nebiga u qabaan calayhi salaatu wasalaam maadaama aanu marka nebiga ka warramayna calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu u dhisay asxaabtiisa iyo ummaddiisa waxaynu xadiisyadan ka faa'iidaysanaynaa rasuulku sida uu ummaddiisa ku ahaa iyo sida ummaddiisu ay isaga ku tahay xataa kuwa aan arag oo aan ilaahay ka baryayno kuwa sidaa u jecel inuu ina ku daro mowduuca sidaa cunwaanka lagu sheegay waxa weeye nebigeenna calayhi asalaatu wassalaam sida uu u dhisay oo u rabeeyey jiilkii asxaabta xiriirka uu cunwaanka muxaadaradu la leeyahay mowduuca mu'tamarkana waxa weeye marka aan ka hadlayno ummad horumarkeed iyo inay xadaarad gaarto iyo inay waxqabato iyo inay ummad ummadaha ka horraysa noqoto waxaa horumarkaas samaynaya waa dad horumar iska samaysma ma jire eh ilaahay dad buu sabab uga dhigayaa sida dadkaasi u kala wanaagsan yihiin ayaa waxa ay qabanayaan oo horumarka ahina uu u kala wanaagsanaan doonaa ta labaadna horumarka la sheegaya cidda loo samaynayo waa isla dadka laftooda sidaa aawadeed ayaa waxaa la doortay canaawiinta muxaadaraadka mu'tamarka inay ka mid noqoto cunwaan lagaga hadlayo dadkii dunidani inta ay dhisnayd soo maray xadaaradii ugu sarraysay oo ugu qiimo badnayd oo ilaahay ugu jeclaa dadkii sameeyey horta dad noocee bay ahaayeen yaase diyaariyey oo dadkaa sidan u tababaray cidda tababartay oo dadka sidana soo saartay waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadka xadaarada intaa la eg sameeyey oo dunida aan hore uga dhicin hortood gadaashoodna aan dhici doonin sameeyana waa asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday marka sidaa tahay halkaasuu mawduucu isaga xiran yahay su-aasha koowaad markaynu ka nimaadno hordhacaas kow ah, waxa weeye hordhac labaad oo ah waa maxay sababaha keenay cunwaankan in la xusho saddex arrimood baan ku soo koobaynaa oo qiimo gaara u yeelaya cunwaankan iyo meesha uu ka buuxinayo mawduuca mu'tamarka oo inaynu dib u dhisno ummad horumarsan ah ka koowaad nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ah qofka diyaariyey jiilkan asxaabta ee sameeyey horumarka dunida soo mara kii u sarreeyey wuxuu ahaa macsuum khalad iyo gaf kama imaan karin qowlkiisa iyo ficilkiisa midna wamaa yantiqu can alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku hadlayo xaq weeyaan ee ma aha wax hawo ah oo naftu ay jeceshahay oo qaldami kara ma ahana waa xaq cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan qori jiray axaadiistiisa si aan u xafido markaasay quraysh igu tiri warkadaa waayo nebigu bani aadam weeyo marna wuu caroonayaa marna wuu faraxsan yahay xaaladaha bani aadamku maro oo kale ayuu marayaa marka yacni waxay uga jeedaan waxyaabo aan munaasab ahayn baa laga yaabaa marmar inuu ku hadlee jooji waan joojiyey buu yidhi ilaa aan nebiga arrintuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi qor wallaahi inaan afkayga aanay ka soo baxayn wax aan xaq ahayne qor buu yidhi buu yidhi wax aan xaq ahayn ka soo bixi maayee qor hadduu xanaaqsan yahay hadduu daallan yahay haddii uu gaajaysan yahay haddii uu e, e, culays kala haysto hadduu murugi ku intaba wax qalada marna ka iman mayo qowlkiisa iyo ficilkiisa midna marka marka aan doonayno cid wax tarbiyaysa cidaan khaladba ka iman karin iyo cid qaldami karta isugu keen mid ma ahee cidda aan qaldami karin tarbiyadeedaan qaadanaynaa ta labaad tarbiyada iyo dhismaha asxaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa tusaale lagu najaxay oo lagu guulaystay oo dunida noociisu aanu soo marin bani aadamkuna waa jecel yihiin wax guulaystay oo ay ku darmadaan ay ku daydaan oo ka shidaal qaataan oo ay koobiyaystaan aad bay u jecel yihiin marka tajrubadan rasuulkeennu uu sameeyey oo jiilka asxaabta uu ku soo saaray waa tajruba najaxday dunida middii ugu weynayd weeye oo aan u baahannahay inaan koobiyaysanno oo aan qaadanno oo kaga dayanno qodobka saddexaad waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayashadiisa iyo raacidiisa iyo adeecidiisu lafteedaa cibaado ah oo hadda haddaan nin kale oo wax tarbiyaya iska dabagalo aan ku khasaara ama aan ku faa'iido qodobadan kaga dayday laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku faa'iidayo oo ujeeddadii tarbiyo aan kaga faa'iidayana waa la ii hubaa raacitaanka aan raacay oo waddadiisa marayna ajar baa iga socda keligeeda ajar iiga socda asxaabtuna sidaasay ula macaamileenoo xadiiska uu anas ibnu malik radia allahu tacaala canhu yidhi nin baa u yeedhay nebiga martiqaad cuntuu ugu yeedhay aniguna waan raacay marka maraq uu bocor ku jiraa loo keenay buu yidhi marka waxaan arkay buu yihi nebigiiyo xeerada bocorkii doondoonanaya marka waxaan bilaabay buu yidhi bocorrada ku jira o dhan qaadqaaday inaan u dhoweeyo oo nebigu inuu jecel yahay baan dareemay sideeda wuxuu yidhi aniga cunto la ii samaynayo oo ay suuragal ii tahay in geedkaa la iigu daraba waa la iigu daray si uu nebiga uga daydo ogaada waxyaabaha cibaadadaana ma aha inaad cunto nooc ah tii kula macaanoo xalaalaba waad iska cuni kartaa soo ma garan laakiin ku dayashada asxaabtu heerka ay gaartay bay ku tusaysaa ku dayashadiisaa khayr oo dhani ku jira <clears throat> arrinta kale imaamu axmed hadalkiisa weeyo uu yidhi xadiis kasta oo aan soo qorto waxaan isku laasimiyey inaan ku camal falo xadiis kasta oo axaadiista nebiga ah calayh isalaatu wasalaam waa tuu muxadid ahaaye inaan ku camalfalo markaan markaa qortay buu yidhi xadiiskii ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu istoobay ninkii toobay oo abuayba ahna hal dinaar buu siiyey aniguna intaa nin u yeerto u itoobay baan hal dinaar siiyey buu yidhi si uu nebiga ugaga dayda calayhi salaatu wasalaam asxaabtii iyo culimmadii muslimiintuba saasay dhaqankoodu ahaayeen intaa haddaan ka gudubnay waxaan jeclaystay inta aanan ka jawaabin labada su'aalood oo ah nuxurka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka ku tarbiyeeyey ama waxa laftooda uu u gudbinayey iyo habka iyo tabta iyo dariiqa iyo wasiilada uu u maray inta aanan ka warramin inaan ku hormaro hal dhinac oo dhinacyada nebigu asxaabta uu ka tarbiyeeyey ka mid mida mirihii ka dhashay inaan horta idinka warramo si aad horay aynu isugula fahamno war waxaan yaab kale oo cajiibka ah sidee baa loo diyaariyey markaasaad fahmaysaa dadka waxaan sameeyey tarbiyada la tarbiyeeyo nooca ay ahayd iyo cidda tarbiyaysa cidda ay ahayd qiimaha ay leedahay markaasaad aada u fahmaysaa keliya waxaan ka soo qaadi doonaa dhinaca hogaaminta nebiga calayhi salaatu wasalaam tarbiyadiisu waxay ahayd tarbiyo adduun iyo aakhiraba sida loo guulaysanayo ee uruurisay oo mutakaamil dhinaca ka ah adduunka inta la joogana dhinacyada nolosha adduunyada oo dhan wuu ka tarbiyeeyey asxaabta marka hal dhinac oo ah dhinaca hogaaminta ayaan tusaalihiisa xusaynaa laakiin inta ka horaysa asxaabta aan saddex nas ka soo qaado oo rabbi ka sheegay iyo rasuulku calayh isalaatu wasalaam rabbigeen wuxuu yidhi waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها khaalidiina fiiha abadan dalika alfawzu alcadiim aayaddan waxaa lagu sheegay dadkan islaamnimada iyo khayrka u hormaray oo muhaajiriin iyo ansaar iyo intii wanaagga ku raacdaya inuu ilaahay iyaga raalli ka noqday iyaguna rabbigood ay raadi ka yihiin rabbina uu u diyaariyay janno weliba ay ku waari doonaan taa waa aayad waa dad rabbi raalli ka noqday jannana iyaga oo noolba uu u sheegay inuu siin doono aayadda kalena waxa weeye qowlahu tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can اlmunkari watu'minuuna billah juskan ama naskan aayaddan ka midana rabbigeen subxaana wa tacala wuxuu ku sheegayaa in ay yihiin dunidan dadka loo soo saaray ummaddii ugu khayr badnayd inay yihiin dad adduunyo la keenay dadkii u khayr badnaa in ay ummadda nebi moxamed tahay oo ay asxaabtu matalayaan ridwaanullaahi calayhim marka cidda alla uu yidhi idinkaa cid walba ka khayr badani cid sahlan ma aha xadiiska oo la macno ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadoo dhan bilow ilaa dhammaad waxaa ugu khayr badan qarnigayga yacni isaga iyo asxaabtiisi oo la qarni ah baa ugu khayr badan qarni hore oo ka horreeyey iyo mid ka dambeeyey oo la khayr ah ama la simani ma jiro kadibna kuwa ku sii xiga kadibna kuwa kusii xiga waa taabiciintii iyo atbaacu taabiciin saddexdaa nas waxay ina barayaan asxaabtan aynu ka hadlayno alla agtiisa maqaamka iyo qadarka iyo qiimaha iyo fadliga iyo sharafta iyo khayrka ay ku lahaayeen waa dadka culimmada qaarkood ay yidhaahdeen low lam yakun lirasuuli اllaahi sala allahu عalayh wasalama mucjizaة ila asxaabuh lakafawhu fii ihbaati nubuwatih nebi muxamed hadduusan lahayn wax mucjiza oo aan asxaabtiisa ahayn oo mucjizadiisa oo dhan asxaabtiisa keliya ay noqoto way ugu filaan lahayd in lagu sugo oo lagu aqoonsado inuu rasuul alla soo dira yahay calayhi eh, salaatu wasalaam liannahu wax laga yaabay ahaayeen dadkan dad nooceeya bay ahaayeen markuu u yimid marka uu ka tegana noocee ahaayeen dad gaalo ah oo mushrikiin ah oo ilaaha ay caabudayaan gacmahooda ku samaysanaya oo bakhtiga cunaya oo iyagu iscunaya oo fawdo ah oo faqiir ah oo nidaam aan lahayn oo meella aan wax ka goyn bay ahaayeen waqti gaaban ayuu wuxuu u beddelay dadka ilaahay iyo rasuul ay sidaa u ammaaneen tusaalaha dhinaca hogaaminta ah oo aan idiin soo hormariyeyna wuu u marag furi doonaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa wuxuu ku tarbiyeeyey dareen mas-uuliyadeed iyo xilkasnimo iyo isxilqaan inuu qofku dareemo mas-uuliyadda diintiiyo ummadda ka saaran inuu isxilqaamoon cidi dirin ee waxa la gudbeen oo ku munaasibka ah go-aankeedana inuu qaato ficil ahaana isagu u fuliyo saasuu asxaabtiisa ku tababaray marka bal dhaqankoodii aan saddex tusaale ka soo qaado midka koowaad waxa weeye markii magaalada madiine lasoo weeraray oo quraysh iyo axaabiish oo wadata iyo yuhuuddii magaaladeed markaas ku harsanayd oo banuu qurayda oo heshiiskii ka baxday iyo qabaa'il aada u tara badan oo reer miyigii qatafaan iyo lahaa oo iyagana ay la soo heshiiyeen oo duulaanka la soo galay oo dhowr iyo toban kun oo ciidanhi ay dibadda ka timid oo khatar weyn la dareemayo ayuu salmaan radia allaahu canhu oo reer faaris ahaa culayska dareemayoo markaasuu xal ka fekeray nebiguu ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam rasuul allow wuxuu yidhi annagu marka aanu reer faaris ahayn haddii nala hareereeyo dee ciidan saanoo kale ah noo yimaadno god baanu isku wareejin jirnay magaalada god aanu ku difaacan aan ku wareejin jirnay nebigu calayhi isalaatu wasalaam taladiisiibuu qaatay asxaabtii buu ku amray dhulkii inta u qaybiyey toban walba mise afartan nin oo walbaba inay qayb qodaan intii loo baahnaa in lagu xiro godka oo dhan qodisdeedii baa markaa loo dhaqaaqay kadibna gudaha laga galay xagga cidda ka imanaysana si dhib yar ayaa tilaabo looga qaadayaa mubaadaro weeye tusaalaha labaad salamat bnu alakwac radia allahu canhu isaga oo xagga magaalada madiine geeskeeda u yara baxay oo faras daajinaya uu dalxa lahaa mise dalxat bnu cubaydillaah ayaa geel nebigu leeyahay yacni sadaqa ah oo nin uu ilaalinayay ayaa meesha joogay col baa yimid geelii bay dhaceen wiilkii ilaalinayana waa dileen dabadeed wiil buu helay oo faraskiibuu usii dhiba wuxuu yidhi ugee dalxa ugee isaguna intuu meel taaga fuulay oo xagga madiine u jeestaday buu qaylo afka ku shubtay saddex goor waa sabaaxaah kadibna nimankiibuu daba dhigtay isaga oo keligiisa faras ma haysto ee iyo leebihiisa wataa nimankii buu dabagalay fallaar buu ku dhajiyaa markay soo farda ku soo eryaanna geed hoostiisu u galaa waa toogtaa dhammaan geelii buu horta kala haray soddon maro iyo soddon wararna waa tuureen intay cararayeen ilaa asxaabtii ay ku soo gaartay fardoolayda ahayd ay soo gaareen keligiisaa ciidankii dhammaa wuxuu yidhi aniga nin i eryadana ima gaaro nin iga cararayna igama fakan karo nin aad u dheereeyuu ahaa aadna toogta u yaqaan nin walba inta ku dhajiyuu leeyahay khudhaa minii wa ana bnu lakwac alyawma yowm ridac waa nin keligiisa bal mubaadaradiisa eeg tusaalaha saddexaad xudayfatu bnu lyamaan radia allahu canhu isaga oo dhulka jiidaha hore oo jihaadka loo aaday ku maqan oo markaas waa inta bilaadu faris iyo markii horeba ciraaq iyo shaam iyo la wada qabsaday oo faris oo dhan la qabsaday duulaanku wuxuu ku socdaa markan oo reer shaam iyo reer ciraaq oo dhan lagu jiheeyey inay qabsadaan eh, adribijaan iyo iyo waddankii kale ay berigii dhawad isleynayeen muxuu ahaa eh, armenia baa ciidamo lagu jihaynaya raggii markay isu yimaadeen raggan reer ciraaqna cabdullahi bn mascuud baa qur-aanka soo baray raggan kalena ubay bni kacab baa soo baray oo shaam ka yimid qur-aankii baa lagu murmay arrintii baa aada u xanuujisay halkaasuu awrkiisa ka rartay sayid cumaan buu ugu tegay magaalada madiine oo markaa muslimiinta u talinayay wuxuu yidhi cuhmaanow muslimiinta ka gaar kitaabka ilaahayay isugu khilaafin sidii ay isu khilaafeen yuhuud iyo nasaara ay towraad iyo injiil isugu khilaafeene ka gaar markaasuu sayid cuhmaan eh, radia allahu canhu go-aankii qaatay xafsa bint cumar radia allahu canha oo suxuftii xilligii abubakar la qoray markii asxaabta aada loogu laayay eh, eh, xuruub uridda asxaabtii xufaadda ahayd raggii qur-aanka markaa yaqaanay buu yidhi aruuriya oo keligiisaaba loo diray zayd ibnu thaabit suxuftii abubakar baa hayay kadibna cumar kadibna xafse bintu cumar xafsu yidhi iisoo dhiib suxuftii dabadeedna afar nin buu u saaray oo zayd oo markii hore isagu suxuftan qoray iyo saddex nin oo reer quraysheeda wuxuu yidhi qora lix musxaf baa laga qoray kiina xafsaa loo celiyey lixdii waxaa loo kala diray lix masri masar iyo shaam iyo basra iyo kuufa iyo maka midna isagaa la haray oo madiino jooga saasaa loo qaybsha amarna wuxuu ku bixiyey dhammaan qur'aanka qoran ha la wada gubo ciddii qur-aan qoranaysa masaaxafta unbay ka qoran doontaa waxaa la xiray albaabkii in qur-aan la isku khilaafa ah hal nin buu ahaa oo meesha fogaantaa la jira khatarta uu dareemay buu intaa safar u galay si uu khatar istraatiiji ah oo ummadda ku soo wajahan mustaqbalka uga hortaga radia allahu canhu arrinta kale waxay ahayd oo nimankaas ku tusaya nooca hogaamineed ee ay lahaayeen masiibooyinkii waaweynaa oo ku habsaday markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam iyo siday uga hortageen oo uga dabaasheen masiibo asxaabta soo marta oo geerida nebi moxamed ka weyne asxaabta ma soo marin ridwaanullaahi calayhim oo xanuujisa waxay yidhaahdeen magaalada madiine maalintuu nebi moxamed soo galay wax walba waa iftiimeen maalinta uu geeriyoodayna wax walba waa madoobaadeen wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid ay ka jecel yihiin naftooda iyo maalkooda iyo ubadkooda iyo waalidka dhalay iyo xaasaskooda ay ka jecel yihiin oo ku furanayaan bay ahaayeen aad ogeydeen markii lasoo weeraro khatarta uu galay inay isu dhigayeen fallaaraha nebiga lagu ridaya calayhi salaatu wasalaam waa isaga dhigayeen jacaylka halkaa ay ka joogeen oo maalin cad uu ka dhintay iyaga oo aan ku talagelin sadmada iyo xanuunka iyo walwalka ku dhacay inta uu la egyahay ilaa ay qaadi waayeen ragga badankoodu oo qaar badanoo xataa sayid cumarkaa taqaaneen adaygiisa uu yidhaahda nebigii ma dhiman ee ilaahay buu aaday oo sidii nebi muuse wuuna soo noqon doonaa rag buuna layn doonaa yidhi way dhinteen caryaa dhaha nebigaa dhintay inta seeftiisa qaatay heerkaasaa laga gaaray duhuul khalkhal baa galay masiibadii caynkaas ahayd si dhib yar bay uga gudbeen sayidina abubakar markuu yimid radia allahu canhu oo nebiga gurigiisa galay wejiga ka fayday dhunkaday uu yidhi ilaahay laba goor ku dili mayo kadibna cumar oo hadlaya inta usoo galo yidhi fariiso markuu fariisan waayana isagaa mimbarka u baxay oo hadlay cumarna wuu iska fariistay dadkii wax kalaba iskuma dhibine qowlahu tacaala wuxuu u akhriyey wamaa muxammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انqalabtum calى acqaabikum asxaabtu markaasaan ba ogaanay dhaheen in nebigii geeriyooday calayh الsalaatu wasalaam aayaddanna weligaya inaa maqanayba nama moodid dhammaan qof walba wuxuu bilaabay inuu marka aayaddii akhriyo markaasaa culayskiiba ku sii batay laakiin murugtii dhulka ma dhigin bani aadamka markay hogaamiye ay jecel yihiin oo qiimo badan leeyihiin markuu ka dhinta khalkhal baa ku dhaco waa burburaan dadkan sidaa ma noqone xilkii iyo waajibaadkii saarnaa ayay hore kaga dhaqaaqeen oo ay ka bilaabeen ciddii nebiga bedeli lahayd inay magacaabaan oo ay abubakar doorteen tilaabada xigtana nebigii bay aaseen tilaabada saddexaadna abubakar wuxuu ka dhigay ciidankii nebigu uu diyaariyey calayhi salaatu wasalaam oo usaamat bnu zayd uu madaxda ka ahaa oo la hakiyey marka nebigu xanuunku ku cuslaaday ayuu yidhi ciidanku ha baxo oo markaas usaamihii madaxda ahaa iyo asxaabtii kaleba ay dhaheen carab waa ridowday balaa dhacday annagaa khatar madiinaa khatar ku jirtee ciidanka noo jooji ma jirta buu yidhi wallaana shaqadayda ka bilaabayn wax nebi muxamed uu xukumayna anigu joojiyo calan uu xirana inaana furayn haddana waxaa laga baryay markuu diiday nin weyn u dhiib usaame waa wiil yare ma ninka nebigu magacaaban anigu casilaa waa diiday calayhi salaatu wasalaam radi allahu canhu ciidankaas wuu dhaqaajiyey iyadoo khatarta intaasi la ege ay jirto marka nebiga geeridiisii iyo musiibadii iyo sadmadii saasay ku dhaafeen ilaa ay inta ay dhisnaayeen bay ina tusaysaa musiibada kaleo ku habsata waxay ahayd carab jaziira alcarabiya oo laga gaaloobay saddexdii magaalo oo maka iyo madiine iyo daa'if iyo dad qubana ah oo meela joog jooga maahane carabi waa ridowday qaarna zakadii bay diideen sayid abubakar radia allahu tacaala canhu mowqif ku qaata waa xusuusan tihiin wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati waazakaa wallaahi inaan la diriraya qofka kala saaro salaada iyo zakada oo mid baan la imanayaa mid baan diidayaa yidhaahda wallaahi buu yidhi ceesaan ama xarig ay nebiga siin jireen hadday ii diidaan waan kula dagaalamaya wuxuu yidhi ayanqusu haada addiinu wa ana xay ma anigoo nool baa diintan inu isqaamaysaa mawaaqifta iyo sabarka iyo geesinimada iyo raganimada uu nebigu asxaabtiisa ku rabeeyey go-aankaasaa qalinka lagu duugay ciidankii bilaadu shaam markuu tegey oo uu usaama watay oo uu soo noqday iyagoo dhulkii ay soo mareen oo dhan soo dejiyey kow iyo toban calan buu asxaabta u xiray kow iyo toban jihuuna u kala diray qabaa'ilkii gaaloobay baana saf laga maray ilaa aakhirkii lagu soo gebagabeeyey kow iyo tobankii ciidan iyo ciddii gadaal kaga biirtayba inay isugu soo ururaan dadka gaaloobay kuwii ugu daraa oo banu xaniifa oo musaylamatulkadaab reerkiisa ahaa oo meeshii la ohan jiray yamaama asxaabtuna ay aadka ugu hoobteen oo raggii qur'aanka xafidsanaa aadka loogu laayay maalinkaasay riddadii soo afjareen waqti gaaban bay jaziira alcarabiya islaamnimada ku soo celiyeen nin miskiinah iyo dad misaakiinoo jilcsan inay jaziira alcarabiya oo dhan u babac dhigaan oo waqti gaaban islaamnimada ku soo celiyaan dad sahlan ma ahayn ridwaan ullaahi calayhim arrinta kale waxa weeye markay intaa ku guulaysteen futuuxaadka ay sameeyeen isku mar bay laba jabhadood ku fureen dowladdii romanka iyo dowladdii eh, eh, bershiya ama la jiray faris oo dunida markaas ruush iyo maraykan meeshay joogaan u joogay bay isku mar labadaba macaari ku fureen qolana bilaadu sham bay haysatay oo ka galeen qolana ciraaq bay haysteen oo ay ka galeen labadiiba isku mar bay weerareen weligeen innaga inaguma soo dhacdeen inaynu awoodo mid waliba gaarkeeda nooga tiro badan tahay oo nooga dhaqaalo badan tahay oo nooga hub badan tahay oo nooga dowladsan tahay inaan isku mar nidhaahno waa waa soo islaaminaynaayo waa jiiraynaa waa dadka nebi moxamed uu tababaray calayhi salaatu wasalaam dhulka aad aragteen masaaxadiisa juqraafi ahaan oo jaziira alcarabiya keliya islaamku ku ekaaya bilaadu shaam oo kaamil ah ciraaq dhulka hadda faris ama eraan la yidhaahdo masar waqti gaaban baa lagu wada qabtay hadda sayid cuhmaan oo jooga baa iyadoo adribijaan iyo lagu duulaya aada arkaysaan iyo meesha la yidhaahdo armeniya sida sariica ah waxay u gudbeen maqhrib alcarabi bay u tallaabeen markiiba yacni sida futuuxaadka deg dega ah ay u sameeyeen dadkaasi ridwaan ullaahi calayhim waxaa xusid mudan dhulka intaa fara la-eg ilaa bilaadu nuuba ay gaareen dhulka intaa la-eg dadkii degganaa oo kala qowmiyada ah oo kala diina ah oo kala luqado ah oo kala dhaqamo ah oo dhulka sidaa u ballaaran ah in ay kulligood carabi baraan oo qur-aan baraan oo diinta islaamka baraan oo culimmada muslimiinta ugu waaweyna ay ka soo baxaan asxaabta nebi moxamed baa ka shaqeeyey cid kaloo qaban karta ma aynu haysano waxaa yaab yaable iyadana dhulka intaa la eg oo aan diyaarad iyo maraakib matoorle iyo gawaari iyo midna aan la haysan dhulka intaa la eg in madiine looga taliyo oo aan waxari waxar dhaafin oo ammaanka gacanta lagu hayo oo cadaaladda lagu hayo oo sida ugu wanaagsan loo maamulo oo dhaqaalaha la hormariyo oo dhinac walba ummaddaa laga dhiso waa dadkii nebi moxamed uu tababaray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha waaweyn oo soo maro culimmadu ay sida gaarka uga warrameen waxaa ka mid ah dhulkii shaam iyo ciraaq oo aadka u weynaayo dhulbeeraadka ahaa ee masar xataa lafteedu dhulal waaweyn baa la qabsaday oo dhul dhulbeereedoo barwaaqo ah sayid cumar baa joogay radi allahu canhu wuxuu yidhi dhulkan waxaynu u maamulaynaa sidii nebigu khaybar u maamulay calayh isalaatu wasalaam dhulkaas dadkii gaalada ahaa oo haystay baa la yidhi jooga oo beera midhaha ka soo baxa bar baa leedihin anaguna bar baan leenahay shaqadana idinka qabanaya arrintaasi waa aragti istraatiijiya oo ah dadkan dunida islaaminaya oo diinta faafinaya waa asxaabtii nebi moxamed alay isalatu salaam hadday beeraha inta loo qaybiya ku mashquulaan yaa diintii faafinaya yaa dadka waxbaraya yaa dadka soo hanuuninaya yaa bani aadamkan ka howlgelaya asxaabtii waxay firaaqo u heleen in ay diintii faafiyaan sidaasoo kale ciidamada adduunyada atraafteeda loo kala dirayo intaa tiro la eg xaggee laga maalgelinayaa haddii dhulka dad loo qaybiyo xoolaha meeshaan laga helayo baa waxaa oo jihaada lagu wadaya masaakiinta la siinaya shaqooyinka dawladda lagu qabanaya intaas waa dhinacii hogaamintaynu ka xusnay oo kooban waxaan marka hadalkan usoo hormariyey in gadaal la maryay ahayda inaan isla fahamno dadka noocan ah tarbiyada gashay xagga nuxurka iyo madmuunka iyo farsamooyinka iyo tabaha iyo wasaa'ilka iyo duruqda loo adeegsaday dadka noocaana in la soo saaro inay wax aada u sarreeyo ahaayeen cidda soo saartana inay cid aada u sarreysa ahayd intaa kadib markaan ka warramayno madmuunka ama nuxurka dadka uu rasuulku ku tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaynu xusaynaa saddex arrimood oo aan kala harin oo isu suran oo madmuunkii nebigu asxaabta ku tarbiyeeyey oo inagana la ina ka doonayo mid waxa weeye albinaau liimaani dadkan iimaankoodii baa la dhisay oo kor loo qaaday iimaankoodii ayaa kor loo qaaday cilmi ahaanna waa loo dhisay camal ahaan cibaadadii iyo acmaashii kalena waa waa waa waa la geliyey waxaa ka mid a ah waxyaabaha dadkan uu ku tarbiyeeyey walaa kaamil ah ku abtirsi lahaansho jacayl ah oo alle iyo rasuul iyo diinta iyo mu'miniinta loo hayo ayuu ku barbaariyey asxaabtiisa wuxuu kaloo ku barbaariyey alisticlaa'u aliimaani iimaan ahaan dad sarreeya oo islaamnimadu la weyn tahay oo inuu muslim yahay ay la weyn tahay waxa kalena inay wax liita yihiin ayaa lagu tarbiyeeyeyoo innaga mashaqadan ina haysata oo habartii aan aragnaba inaan ku dayanno oo gaalaa aan rabno hadday jeegada xiirtaan aan jeegada xiiranayno hadday isqaawiyaan aan isqaawinayno haddii ay si yeelaan aan yeelayno waxaan nala weynayn nicmada islaamnimada oo aan haysanno alle iyo rasuul iyo diinta ayaan ina la weynayn oo xiriirka aan la leenahay baa daciif ah taasaa waxay keenaysaa wax liita oo ilaahay liiday inaan weynayno oo ku dayano oo jeclaysanno qof alla jecel oo rabbi la weyn yahay oo rasuulka jecel oo diinta jecel ma suurowdo gaalnimo oo wax la aaminay wixii ugu liitay ah iyo gaal oo inta ilaahay abuuray u liita inaan wax fiican moodnoo dabagalloo ku dayano ma dhacdin arrinta kalena waxa weeye dadkan carbeed dad waxay ahaayeen fawda ah bulsho fawda ah bay ahaayeen oo aan nidaam lahayn oo aan dowlad lahayn oo nin walba hortiisa u socdo camal jamaaci ah oo in wada jir loo shaqeeyo iyo ismaqal iyo isyeelid iyo kala dambayn baa dadkaa lagu tababaray waxaa kale oo nebigu uu ku tababaray calayhi salaatu wasalaam dad tashi iyo tala wadaag ah oo shuuro leh inay noqdaanna wuu ku tababaray waxaa lagu tababaray dareenka mas-uuliyadda iyo eh, eh, xilkaasnimada iyo isxilqaanka sida aynu soo marnay inahaas baan ka xusaynaa waa tiro badan tahay markaas saddex geesoodka iimaanka cilmiga iyo camalka ayaan ka soo qaadaynaa waana soo kookoobaynaayo waxaynu xusaynaa waa midda koowaade sida ibnu maajah wariyey jundub ibn cabdillahi albajali radi allahu canhu wuxuu yidhi nebigaanu u nimid annagoo dhallinyaro qaangaar ku dhow ah markaasaanu waxaanu baranay iimaanka iimaanku waa waxa la aaminayo qalbiga dega alimaanu billahi wamalaikatu kutubi rasul ila akhirihi markaanu iimaankii baranay buu yidhi uma tacallamna alqur'aana dabadeed baanu haddana qur'aankii iyo cilmigii baranay fasdadnaa bihi iimaana cilmigiiyo qur-aankaan baranana iimaankiibuu noo sii kordhiyey meeshan marka waxaa yaalla asxaabta iimaan iyo rumayn dhab ah iyo caqiido adag ayaa lagu tarbiyey xadiiska kale waa ka caaisha radi allahu canha oo ay tidhi qur-aanka wuxuu hore ugu horreeyoo soo dega suurado gaagaabanoo ka hadlaya aakhiray ahaayeen iyo jannada iyo naarta kadib markay dadkii islaamnimadii usoo noqdeen baa xalaasha iyo xaaraamtaiyo waajibaadka kale la jidaya haddii berigii ugu horraysaba la odhan lahaa khamrada iska daaya waxa odhan khamrada ma daynayno haddii la yidhahda zinada iska daaya ma daynanay odhan lahaayeen laakiin iimaan wax walba ka celinayaa loo yeelay markaasaa waxaa eh, eh, eh, lagu waajibiyey waajibaadkii kale si aad og tihiin saddex-iyo tobanka sanoo nebigu uu joogay maka oo dadka diinta u sheegayey salaadusa waajibaadka marka ashahaadada laga yimaado uma weyna xilliyadii ugu dambeeyey eh, alcahdi almaki ayaa salaada la farad yeelay soonka iyo zakada iyo xajkana madiinaaba lagu farad yeelo waa ogtihiin eh, xalaasha iyo xaaraamta iyo axkaamta sharaa'ica iyo shacaa'irka diintoo faraha badanna waxaa lagu farad yeelay madiina marka iimaan baa la dhisay iimaan baa la dhisay waxaa kale oo yaab leh dadkan iimaanku wuxuu gaarsiinayaa heer ay ilaahay isu dhiibaan oo u hoggaansamaan oo meeshii uu u diraba aysan hadalka soo celin oo tusaale waxa u ah inuu rabbi yidhi waman axsanu qawla miman aslama wajhahu lilah cidda ugu hadal wanaagsani waa cidda alle u hoggaansantay subxaanahu wa tacaala oo weliba markay hoggaansatana shaqo wanaagsan oo camal saalixa ah ku dhex qabatay nebi ibraahim markii laga warramayo ilaahay uu ku yidhi id qaala lahu rabbuhu aslim rabbigaa u hoggaansan marka la yidhi aslamtu lirabbi alcaalamiin buu yidhi rabbigay baan u hoggaansamay oo isu dhiibay ilaahay marka hadal laguma soo celin karo rasuulka hadal laguma soo celin karo nafta iyo maalku ilaahay bay ka gadan yihiin waa waqaf ilaahow nafta xaggee kuu geeyaa ilaahw baalkan xaggee kuugu bixiyaa weeye qofkani naftan waaba ka gadantaho jannaa looga iibsaday dadkiibaa heerkaa la soo gaarsiiyey iimaankoodii saa loo dhisay arrinta kale waxa weeye waa cilmigii cilmigiibaa dadka lagu tababaray oo la geliyey oo la jecelaysiiyey oo si fiican loo baray cilmiga iyo iimaankuna maba kala harayaan qur-aanka u fiirso rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay hadda xadiiskan soo marnay aan ku hormare wuxuu leeyahy fatacallamna alqur'aana waalcilma fasdadnaa bihi iimaana qur'aankii iyo cilmigii baan baranoo iimaan baan ka kororsanay qur'aanka dhegayso cilmiga iimaanku si ay ukala u wada socdaan mar walba wa qaala aladiina uutuu lcilma waaliimaana la kala reebi mayo iimaanka laftiisa cilmi buu ku fadhiyaa oo waxaadan cilmi u lahayn la iskama aamino والrاسkونa في العلم يقuلuنa آmنا bه ليرفع اللaه الذيiنa آmنوا miنكم imaanka mslim baanay cilmiguma kala hareen taa marka waa ka boodaya qur-aanka waa aragteen suu u wada socdo iimaanka iyo iyo cilmigu waxaa saasoo kale ah iimaanka iyo camalkuna waa wada socdaan in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati qur-aanka saasay uga buuxdaan oo marka dadkii camalna waa lagu tababara cilmigii baan diinteennu waaba diin camalba sideedaba oo maba kala haraan oo hadda xadiiska ama athar weeyaane uu leeyahay ninka la dhaho cabdiraxmaan asalami sulami cuhmaan ibn cafaan iyo abdillahi bn mascuud raggii qur-aankana baray waxay dhaheen markaanu toban aayadood nebiga ka barana ma aanaan dhaafi jirnin ilaa aanu baranno cilmiga iyo camalka tobanka aayadood ku jira markaasaan isku mar barannay qur'aanka iyo cilmiga iyo camalka marka cilmigaan la iska koobiyeynayo maantao dhan aanu iska dhiganayno aan camalku ka dhalanayn cilmiga asxaabta la barasaa ma ahayn raximah llahu tacala waxaa si faahfaahsan arintan uga hadlay sheekh sayid qudub fii kitaabihi macaalim fi ariiq maxaa qur qur'aankiiyo xadiiskii alla nebiga u soo dhiibay calayhi isalaatu wasalaam isaga oo sidiisiiyaan haysanaaye maxaan asxaabtiioo kale u noqon weynay sababaha keenay buu ka sheekeeyey wuxuu yidhi iyagu qur-aanka iyo xadiiska keli ah oo saafiya bay qaateen inagana dhaqankii reeraheenna iyo maxaanku idhaahdaa kuwii gaalada iyo waxbaa ku walaaqan iyo danaheenni iyagu qur-aan iyo xadiis saafiyay cabbeen markaasay noqdeen dadkaa la arkay ta kalena wuxuu yidhi cilmiga waxay u baranayeen iyo qur-aanka iyo xadiiska inay ku dhaqmaan inaguna shahaado iyo shaqo iyo haqaafad iyo inaan ku faannaan u baranaynaa waa arrin kale oo saddexaad marka qofka mu'minkaa wuxuu leeyahay sayid qudub raximah wuxuuba ahaa hadduuba ummadda nebi moxamed noqdo oo ashahaato askari goobta dagaalka jooga oo amarka dagaalka in la siiya sugayuu ahaa ilaahu maxaan qabtaa ilaahu see yeelaa aayadaha aan ku khatibi doonno ayaadna ka arki doontaan laakiin markaynu camalka ahmiyaddiisa islaamka ka warramayno u fiirso asxaabta camal bay ka hadlayaan dullanii calaa camalin yudkhiluni اljannata wayubacadunii cani innaar waxa i tustaa camal janno i geliyoo naarta iga saara waxay og yihiin waxa jannada lagu gelayaa bacda aliimaan inuu camalka yahay asxaabtu waxaa odhanaya ayu lcamali afdal ayu lcamali khayr ayu lacmaali afdal maanta dhan su-aalaha la weydiinayaa camal khayra waan samaynayaa kee ugu sii fiican oo xoogga saaraa weeye waa dad camalka og aakhira marka su-aalaha afartaa la isweydiinaya qiyaamaha waxaa ka mida wa can cilmihi maadaa camila bihi cilmigii aad baratay maxaa kaga camalfashaa la isweydiinaya ee lagu weydiin mayo cilmiga aad soo baratay imisuu tiro la ekaa arrintaa waxay ku tusaysaa muhimadda cilmigan loo keenay waa in lagu camal falo walidaalika rabbigan subxaana wa tacaala qur'aanka aad buu wax uga sheegay dadka cilmiga bartay maalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali lximaari yaxmilu asfaara dadkii cilmiga qaatoo ku dhaqmi waayey dameer kutub sidoo kale u noqday dameer muxuu kutubka faa'iidayaa واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين waxaa lagaga sheegayaa nin cilmi bartay oo ku dhaqmi waaye wey marka diintani waa diin camal waxaa soo baxay dad ilaahay baa yidhi marka la dhao ama rasuulkaa yidhi la yidhaahdo hadalkoodu u qababa ula macaamilaya sidii macluumaadkii ama informationkii jaraaidka ku qornaa oo kale oo aan waxba ka u dirayn waxna uusan ka celinayn meeshan sayidinaa cabdillahi eh, eh, eh, bn mascuud radi allahu anhu suu leeyahay إda سمعت الله يقول ya أيها aladiina aamanuu faarcihaa samcak فإنما huwa khayru تؤمر aw sharu tunhaa canhu haddaad maqashid ilaahay oo ya ayuha aladiina aamanuu ku odhanaya u dhag raariciyo u diyaar garow waaya khayr baa lagu farayaa shar ama shar baa lagaa reebaya waa qof heegana ilaahu maxaan qabtaa yaa ayuha aladiina aamanuu waa qabtay yaa ayuha aladiina aamanuu iska daaya ilahu waa iska daayay saasaa la rabaa innaga marka diinteennu waa diinta noocaas ah saddex tusaale baan marka mawduucan ku gebagabaynaynaa qur'aankan iyo diintan iyo cilmigan ku dhaqan in loo keenay mu'minkana iimaankiisu uu gaarsiiyey inuu camal u bedelo waxaan uu bartay saddexda tusaale waa kuwan mid waxa weeye markuu xijaabku soo degay xadiiska umulmu'miniina umu salama ayaa inoo warinayso waxay tidhi lamaa naزlat yudniina calayhina min jalaabiibihina kharaja nisaءu اlansaari kaana calىa ru'uusihina alghirbaanu min alaksiya markii ilaahay uu soo dejiyey aayadaha jilbaabka in la qaatiyo xijaabka ah dumarkii ansaareedu dibadda waxay u soo baxeen iyaga oo aad moodid in madaxa uu ka saaran yahay tukayaal tukaha madow yacnii dharkii markiiba gabbay isku siiyeen magaaladiiba magaalo kalay noqotay xijaab ma soo degay gabdhihii oo dhan ba hal mar bay soo xidheen mid waliba maradeediibay waxay ka dhigtay sidii ilaahay doonayay rasuulku doonaya ilaa awal waajib kuma ahayn isla markiiba midda labaadna waxa weeye qiblada markii la bedelay waa ogtihi nabigeenu markuu maka joogana baytlmaqdis buu u tukanayay markuu madiine yimina lixiyo toban ilaa toddobiyo toban bilood ayuu xagga baytulmaqdis u tukanayay markaasaa qur-aankii soo degay in qiblada loo bedelay xagga maka iyo kacbada marka nin baa nebiga la tukaday calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ula soo tukaday jihada kacbada oo magaalada madiine koonfur kaga beegan dabadeed ninkii intuu salaaddii ka soo baxaybu wuxuu soo maray qolo masaajid kale ku tukanaysa oo xagga waqooyi u jeedo oo baytulmaqdis u tukanaysa markaasuu yidhi markhaanti ilaahay waxaan ka ahay nebiga inaan hadda ula soo tukaday dhinaca kacbada salaada markaa waad og oo raggaa u horeeya imaamka u horeeya raggaa ku xiga waxaa ku xiga caruurta dumarkaa u dambeeya hal mar bay kala wareegeen awal waxay u jeedeen xagga waqooyiga imaamka xagga u xigay hadda imaamkiibaa xagga koonfureed xiga dibna dumarkiibaa maray waa kala wareegeen hal mar yacni yaa yidhi iyo miyaa kuu soo sheegay iyo sheeka berlaydaa ma jirto alle iyo rasuulba ma ka timid markiiba salaadii oo lagu jiraa la kala wareegay midda saddexaad oo tusaalahayna waxa weeye khamrada xaaraamaynteedu markay soo degtay sida anas ibnu maalik uu inoo wariyey aniga oo wuxuu yidhi khamre u qaybinayo ragga khamrada u shushubaya guriga abudalxa oo hooyadiis e, umu sulaym qabay ayaanu waxaan maqalay buu yidhi e, qaylo markaasuu wuxuu yidhi e, fiiri bal muxuu yahay codkaas waa baxay markaasi aan usoo sheego yidhi khamradii baa la xaareemayaa la yidhi suu yidhi haddaba soo daadi jirgaanadii ay ku jirtay buu dabadda ula baxay aashuunada waxsaasoo kale abaa lagu samayn jiray dabadduu ku qubay reer walibana dabadu ku soo qubay markaasaa dee waxaana sida biyahay u cabi jireene guryihii markii laga soo wada daadiyey dariiqyadii qulqusha waa isla markiiba aan xoogaaga ii yaal cabba iyo aan horta hal mar qac ka siiya iyo xoogaa ii kaadiya waxaa ma jirto allaa yidhi horaa laga fulinaya horta dadka uu nebi moxamed tarbiyeeyey dad noocaasa oo heegana bay ahaayeen oo diyaar u ah in ay horay ka howlgalaan oo diinta ay camal u qaataan ma ogi waqtiga in wax nooga hareen iyo in kale waxaan isleeyahay intii eh, aan intaas ku joojiyee eh waxay yidhaahdaan culimmada qofka yani eh, bahda tarbiyad waxay yidhaahdeen ciddii wax tarbiyaysa oo tidhaahda wax fiican baan anigu sameeyey maxaa laga eegaa cidda uu soo saaray baa la qiimeeyaa nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam binaagiisa iyo tarbiyadiisa markaynu qiimaynayno dadkan waxa uu u gudbiyey oo cilmiga ahaa iyo iimaankii iyo camalkii iyo habku ugu gudbiyey marka laga yimaado wuxuu soo saaray oo asxaabtiisa ah baa inoo ku filan waxa uu qabtay qiimaha ay lahaayeen iyo say u wanaagsanaayeen haddii ninkii ku yidhaahdaa wax soo saar fiican baan leeyaho warshadda baan haystaa ama nin hogaamiye a ah baan ahayoo wax fiican baan qabtay itusoo itaabsii maxaa qabatay baa la weydiinaya ninkii ku yidhahda waxbaan qabtayoo fashalna meeshii uu ka muuqdo dee waxba ma aanu tarin arrintaa marka meel inoo ku qora waxaan idinka codsanayaa maadaama aan rasuulkii idinka warramay oo bishaaradii idinku bilaabay calayh salaatu wasalaam asxaabtiina aan idinka warramay waxaan idinkula talinayaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam rag iyo dumarba ha la barto wax weyn bay fahamkiina diinta iyo noloshiinna iyo wacyigiinna iyo dadnimadiinna ka bedeli doontaa waxaad noqonaysaan dad nebi moxamed tababaray oo kale siirada nebiga qof kasta inuu bartaha ka shaqeeyo dhegaysi keliya hadday tahay inta aan ogahay sheekh maxamed umal wuxuu duubay siiro dheer oo xuqul makhtuumka ah oo sideetameeye inay eh, darsi ahayd aan filayo sheekh mustafana wuxuu duubay mid gaaban oo mulakhasa oo shan iyo labaatan darsi ah haddaydnaan xataa fursad u helin nin murabbiya oo siirada idiin dhiga labadaas siiro labadaba dhegaysta wax weyn baa iska kiin bedeli doona wax badan oo idan la fiican baa inay xun yihiin ogaan doontaan wax badan oo idan la liitana way idanla fiicinaan doonaan dad kalaa noqon doontaan dad nebigii iyo asxaabtii la nool baa noqonaysaan talada kalena waxa weeye kitaabka sheekhii ra'fat miyuu ahaa oo uu ka qoray asxaabta nebiga calay isalatu asalaam ii sheega magaciisii ya kitaabkii ra'fat baasha miyuu ahaa shiikhii ya suwar min xayaati الصaxaaba walaalayaalow maan dhooyinow kitaabkaas ha la akhriyo ha la dhegaysto dad kaluu idanka soo saaraya markaan siirada idiin dirayno wax kale maahane waa qur-aankii iyo xadiiskii oo nebiga iyo asxaabtiisu ay hirgeliyeen habkii ay u tadbiiqiyeen oo ficila oo camal ah weeye waxaan rajaynayaa inaan aragno dhallinyaro badan oo wiilal iyo gabdho ah oo gaalada inay isu ekaysiiyaan jeclaa oo inay isqaaqaawisiiyaan jeclaa oo inay meela xiirxiiraan jeclaa oo inay isqalqaloociyaan sida gaalada jeclaa oo waxaasi qurmuun iyo uf la yihiin baad arki doontaan waxaad arki doontaan iyadoo loo tartamayo anigu asxaabigee baan shabaha baan u baahannahay ilbaxnimada iyo horumarka laguu sheegayo waxa uu run ku noqonayaa oo uu xaqiiqo ku noqonayaa inuu noqdo mid kitaabka ilaahay waafaqsan iyo sida uu alla iyo rasuul doonayaan inuu noqdo weeye xaqiiqadu haddii uu khilaafsan yahay alla iyo rasuul say doonayeen horumar ma aha horumarka dhammaystiranna waxa weeye waa horumar adduun iyo aakhiraba aada meel fiican ku gaaraysid haddaad adduunyada wax ku heshid laakiin aakhiro naar gelaysid horumar ma aha horumarka nebi moxamed uu asxaabta siiyey waa adduunkana inay meel sare gaaraan aakhirana inay meel sare gaaraan ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii nebiga jecel oo calankiisa hoos jooga oo xawdkiisa ka caba oo shafaacadiisa hela oo sidii uu ku tilmaamay aadka u jecel ilaahay hayna ka dhigo asxaabta iyo rasuulka kuwii ku dayda allah ina ka dhigo kuwa diinta kor yeela oo say asxaabtu yeeleen yeelana ilaahay dhammaanteen ha ina ka dhigo gaar ahaan dhallinyarada wiilal iyo galbaba jazaakum ullah khayran asalamu calaykum raxmat ullah